bismillaah eh, darsigii xalayta aynu soo dhaafnay intaynaan darsiga kala gudagelin ayaan waxaan rabaa inaan su-aal idinka weydiiyo koog su-aashaa waxaa ka mid ah kitaabkaan akhrisana magaciisa yaa ka jawaabaya kitaabkan xala akhrina caawana loo fadhiyo magaciisa ardaygu inuu kitaabkana yaqaano alcaqiidatu lwaasitiya oo siin awaa waa sax alcaqiidat lwaasitiya magaalada waasit la yidhahdo caqiidadii loo aaneeyey sheikha kitaabka iska leh qof kalaan rabaa adiga waad jawaabtay sheikhulislaam ibnu temiya magaciisa caadigaa ah. muxuu ahaa magaciisa caadiga ah sheikhulislaam ibnu temiya waa naynaas magaciisa caadiga ah suurtagalma maaha ilaahay ha ku barakaysa axmed ibnu cabdixaliim ibnu cabdisalaam ibnu taymiyat alxaraani waa sax weeye kitaabkan wuxuu ku saabsan yahay alasmaa wasifaat ilaahay tilmaamihiisa iyo magacyadiisa waktiga musanifku uu qoray xilli intee la eg xilliga uu ku qoray bacd alcasr casr iyo maqrib inta udhexaysa maqaa'idood baa ku qoran boqol iyo boqol iyo sagaal ayadood baa ku qoran xadiistana toban iyo toddoba waa sax weeye ayib waxaynu soo maray ilaahay tilmaamihiisa iyo sifaadkiisa marka laga warramayo dawaa'ifta muslimiinta oo daa'irada muslimiinta waxa weeyaan u ana u nisbo sheegta qaabka loola dhaqmayo inay ku qaybsamaan oo ku kala aragti duwan yihiin maaba qaybood bay ahay sidee naskaan ula dhaqmaynaa tilmaantan ilaahay uu isku tilmaamay ama rasuulkiisu uu ku tilmaamay sida loola dhaqmayo waa ku qaybsameen dadku marka maaqo kooxood baynu soo qaadanaa xalayto lix baan soo qaadanaa waa sax lix kooxood waa hagaag maxaa kii ahay lixdaasu yaa garanayo ka jawaabaya yaan la dhayalsanin casharka la akhriyo ardaygu inuu qalinkiisa haysto kitaabkiisa wax ku xariiqdo waraaq iyo qalin iyo buog iyo isla wato uu ku talagala darsigan fursad dambe inuusan u heli doonin waa wax weyn ayib lix qolaan xala soo sheegnay lixdii qolaa la yska raba hadaad ka jawaabtaan casharku waa jirahaya haddi ka jawaabi waawdaana dee wax wey waana isku soo diyaarisaa ahlu tanziih ama ahlu tanziil waa dadka ahlu sunnaha ah tanziil waa soo dejinta qur-aanka iyo sunnaday ka dambeeyaan wixii ilaahay uu qur-aankiisa isku tilmaamo waa ka dambaynaya waxay leeyihin waa sax wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala rasuulkiisu uu ku tilmaamona ayadana waxa weeyaan waa waa adeecahaya ahlu tanziil ama ahlu tansiih kow qolyaha labaad ahlu ta'wiil oo loola jeedo taawiilku macaani badan buu leeyahay laakiin hadda waxaa loola jeedaa waa dad lafdigii sugahaya waxay lafdigaanu waa lafdi sax ah laakiin macnihiisii bay leexinayaan oo meel kale u leexinayaan waa labo qolyaha saddexaad ahlu tamhiil waa kuwo laftirkoodu lafdigii bay sugayaan aayaddan iyo xadiidkan marow kaba qabaan laakiin khaladku wuxuu ka galay waxay leeyihiin aayaddaanu tilmaanta ilaahay ay ku sheegayso waa tan anugu aan aqaanoo kale tu asagu yaqaan u ekaysiinaya ilaahay sidaasoo kaleeto weeyaan buu leeyahy ahlu tamhiil qodayha afraad ahlu taciil waa sax jasaak khayr taciilku waa kuwa diiday wixii lafdigaanu tusinahayay diideen waxay yidhahen waxba ma jiriyo macnihiiba sida jahmiyadoo kaleeto ilaahay waxba ma oga waxba ma maqlo saasay odhanayaan ayib qolyaha afraad shanaad ahlu ahlu tajhiil ah, waa qolyaha mufawidada inta badan loo yaqaano lafdigii bay sugan yahin lakiin macnaha ma naqaan bay leeyihi marka waxaa imaanaysaa aayaadka tirada badan oo qur-aanka ku soo arooray aayaatu sifaata hal xaba inaysan ka aqoon waxba ka garanayn ayib qolyaha ugu dambeeya yaa ahlu tamwiih iyo takyiil baa loo yaqaanaya falaasifada iyo baatiniyada iyo zanaadiqada iyo weeyaano shareecadoo dhan waxay ku leeyihiin waxaan idinku aada sheeg sheegaysaan oo dhan waa sidii adiga kula tahay si kalea ilahay ula jeedin marka diintii dhan bay laqujabaarahayaan oo meel kale ka tuurahayaan hadday soon noqoto hadday salaad noqoto hadday waxa weeyaan zako noqoto hadday kulli waa meel meel kale ka tuurahayaan wixii wax jira ma ah saad ku wadaan qolyahaasuna waa marka qolyaha u saxani waa qolyaha waxyiga ka dambeeya kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulku waxay ilaahay ku tilmaamaan ayay ka dambeynayaan lafdigana waa sugayaan macnihiina waa sugayaan macno ilaahay u munaasaba oo u cunamo baaraka allah fiikum duubanahay ma naga kaaftoomeen ya u socda miya sal allahu wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacdu darsigenaana waa darsigii labaad ee ka mid a ah kitaabkii alcaqiidat lwaasitiya oo iska lahaa asheekh axmed ibnu cabdilxaliim cabdisalaam ibnu teymiyat alxaraani raximah llahu tacaala wuxuu ka bilaabanayaa fainahu aclamu binafsihi wa bigayrihi wa asdaqu qiila wa axsanu xadiidan min khalqihi uma rusuluhu saadiquuna musadaquun bikhilaafi aladiina yaquuluuna calayhi maa laa yaclamuun walihaada qaala subxaana rabbika rabi اlcizati cama yasifuuna wasalaamun cala almursaliin walxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin fasabaxa nafsahu cama wasafahu bihi almukhaalifuuna lilrusul wasalama cala almursaliin lisalaamati ma qaaluuhu min alnaqsi walcayb whuwa subxaanahu qad jamaca fima wasafa wasamaa bihi nafsahu bayna alnafyi wاlihbaat falaa cuduula liahli sunnati waاljamacati cama jaءa bihi اlmursaluun fainahu الsiraaط اlmustaqiim siraaط اladiina ancama allahu calayhim min alnabiyiina wالsidiiqiina wالshuhadaaءi wالsaalixiin waxaa inoo soo dembeeyey musanifku inuu yidhi ahlusunno sifaadka ilaahay waxay ka qaataan qur-aanka iyo sunnada nebiga wuxuu ilaahay isku tilmaamay ma diidaan waxaan ilaahay asagu isku tilmaaminna uma sugayaan alilxaad iyo leexinna kuma sameeyaan fa innahu asaga allaah ayaa aclamu u ogaal badan binafsihi naftiisa iyo wa biqayrihi asaga cid aan ahaynba ilaahay cid asaga iska taqaanaa ma jirto kow khalqigiisa cid ka taqaanana ma laho asaga cidu kagama xogroona wa asdaquu asagaa u runbadan run badan qiilan xagga oraahda wa axsanuu asagaa wanaag badan xadiidan xagga sheekada min khalqihi makhluuqiisa asagaa kana run badan kana waxa weeyaan sheeko wanaagsan nafta ayaga ku jirtana asagaa kaga aqoon badan asaguna asaga iska yaqaana makhluuqiisa sidaa owgeed cid asaga iska taqaana maadaamaysan jirin wuxuu asagu isku tilmaamay waanaad u ogolaatid waa inaad u ogolaato tira ilaah waxaad isku tilmaantay baa ta sidaa ogeed nebigeenna u fiiriya laa uxsii hanaa'an calayka anta kamaa anayta calaa nafsika ducooyinkiisa ka mid aha ilaahu ammaan kuguma koobi karo sidii adugu aada isku ammaantay baa ta wax kasta oo kamaal iyo dhammaystirana waa inaan ilaahay u sugno wax kasta oo nuqsaan keenayana waa inaan ka reebno ilaahay subxana wa taala ka anfino aclamu binafsihi ilaahay marka waxay ku tusinaysaa cid ka aqoon badan oo asaga iska taqaanaa inaysan jirin wa biqayrihina maxay ku tusin makhluuqiisa siduu u yaqaana wax u yaqaanaa inaysan jirin wa asdaqu qiilana maxay ku tusinaysaa waxa uu asagu iska sheegay waa run waxa uu dadka ka sheegayna waa run wax ka run badan marka male wa axsanuu xadiidan min khalqihina waxay ku tusin waxaan uu isku tilmaamay ee sifaadkii tilmaha tilmaamaha ah wax ka run badan oo ka wanaagsan oo ka qiimiya sharaf badan ma jira ayib marka ilaahay wuxuu ku tilmaaman yahay aqoon oo cilmi ah sidqi oo run ah iyo waxa weeyaan weliba xadiidkiisa iyo sheekadiisu inay cidina ka wanaagsanayn fa inahu asaga aclamu u ogaal badan binafsihi naftiisa ilaahay naf asagaa isku magacaabay inuu leeyahay wayuxadirukum allaahu nafsahu naftiisuu ilaahay idinkaga digahaya nafta ilaahay inaguma naqaan bal tan ilaahay u kaadiya tan adiga kugu jirta caawa tilmaan hadii lu yihahda ma sheegi karti yasaluunaka can iruux qul iruuxu min amri rabbi teennaanaan aqoontan ilaahay marka ma garanayno ayib iyo wa bikayrihi asaga cidaan ahaynba wa asdaquu asagaa run badan qiilan xagga oraahda wa axsanuu asagaa wanaag badan xadiidan xagga sheekada min khalqihi makhluuqiisa asagaa ka run badan allah subxaana wa tacaala uma rusuluhu ilaahay rusushiisu kuwii uu soo dirsaday saadiquuna kuwa run sheegaya weeye oo maxaa laga wadaa rususha ilaahay waxay ilaahay ku tilmaamaan waa ka run sheegeena kama been sheegin ma la fahmo qoobkaa marka rususha ilaahay waa runlowyaal run bay sheegaan waxay ilaahay ku tilmaamaan iyo waxay cid kale ku tilmaamaan midna kuma khaldana musaddaquuna kuwa loo rumaynayo weeyaan ilaahina ku beenin maayo sababtoo ah waxaan waxyi ahayn ma sheegayaan aadamaha wan wanaagsanna ma diidayaan musadaquuna kuwa loo rumaynayo weeye bikhilaafi ladiina kuwii khilaafkooda weeyaan arrinkaas wadalika bikhilaafi ladiina kaasina kuwii khilaafkooda weeyaan yaquuluuna odhanayay calayhi alla dushi maa shay laa yaclamuuna aysan garanayn dad waxaa jira waxaysan ka warqabin ayagu ilaahay ku tilmaamaya rususha ilaahay sidaa ma ah rususha ilaahay waxay alla ku tilmaamayaan waa waxay aqoon u leeyihiin waa wax waxyi ah laakiin kuwa rususha ilaahay khilaafsan waxay ilaahay ku been abuuranayaan oo ku tilmaamayaan waxaysan aqoon u lahayn saasay samaynayaan walaa taquuluu limaa tasifu alsinatukum lkadiba hada xalaalu wahada xaraamu litaftaruu cala allah waxay odhanayaan waxaana waa xaaraam ilahay laguma tilmaami karo ama waxaana xalaaloo ilahay waa lagu tilmaami karaa ama axkaamtii sharciga ahayd oo kale faragelin ku samaynayaan waana aqoonna uma ay leh markaasay waxa weyaan ilaahay ku been abuuranayaan walihaadaa sidaa darteed inay rusushu runlowyaal yihiin waxa ay sheegaanna ilaahay u rumaynayo labo kuwa rususha kasoo horjeedaa waxay sheegayaanna wax khaldan ay tahay saddexdaa qodob dartood darteed ayuu qaala ilaah wuxuu yidhi subxaana rabbika rabbigaa hufnaantii ayuu hufan yahay ceeb iyo xumaan midna male ilaahay wax ceebah iyo wax xumaan ah iyo dhaliil iyo nuqsaan iyo in midna ilaahay male rabilcizati rabbigii rabilcizati sharafta rabbigeed ahaa oo cizada iyo sharafta lahaa camaa shaygii buu ka hufan yahay yasifuuna kuwaas aan waxba garanayn ay ku tilmaamayaan kuwaanu waxay ku tilmaamayaan ilaahay baa caruur le bay leeyihiin ilaahay baa xaas bay leeyihiin waxaan ilaahay mudnayn bay ku tilmaamayaan subxaana rabbika rabilcizati camaa yasifuun waxa ilaahay ay ku tilmaamayaan ilaahay waa ka hufanya o wasalaamu nabadgelyana calalmursaliina kuwii lasoo diray dushooda ha ahaato rususha ilaahayna dushooda nabadgelya iyo naxariis ha ahaato walxamdu mahadi lilaahi allay u sugnaatay allihii rabbi lcaalamiina caalamiinta rabbigooda ah sheekhu marka wuxuu rabaa aayaddan inuu towjiiho oo fasiru rabaa wuxuu yidhi fasabaxa ilaahay wuxuu ka hufay oo ka nasahay nafsahu asaga naftiisa camaa waxa wasafa ay ku tilmaameen hu alle bihi shaygaas almukhaalifuuna kuwa khilaafsan lirusuli rususha kuwa rususha ilaahay khilaafsan waxay ilaahay ku tilmaameen ilaahay isagu waa iska nasax kuwa waxay yidhahdeen cusayr baa ibnulaahi ah kuwa waxay yidhahdeen ciisaa ibnulaahi ah kuwa waxay yidhahdeen malaa'igtaa banaatullaahi ah qolba meel bay ku dhufatay saddex ilaah baa jirta qolba meel bay ku dhufatay markaasuu wuxuu sheikhu leeyahay waxaas ay ilaahay ku tilmaameen oo uusan ilaahay ka mudnayn ilaahay asagu waa iska hufo wuxuu yihi subxaana rabbika rabi lcizati camaa yasifuun fasabaxa wuu ka hufay nafsahu naftiisa camaa shaygii wasafa ay ku tilmaameen hu alle bihi shaygaas almukhaalifuuna kuwa khilaafsan lirusuli rususha taasi waa qodob subxaana rabbika rabilcizati wey subxaana rabbika rabilcizati camaa yasifuun wasalama ilaahay wuu badbaadiyey calalmursaliina kuwii la soo diray dushoodaoo rususha ahaa muxuu u badbaadiyey lisalaamati maa shay badbaadadiis qaaluuhu ay yidhaahdeen oo naqsi ceeb naqsi iyo dhimanasho uu ka badbaaday iyo wal caybi ceeb ambiyada ilaahay waxa ay yidhaahdeen oo wanaag ah nuqsaan iyo dhimanaanna ma leh ceebna ma leh labadaa midna ma leh maadaamuu ambiyadu waxay ilaahay ku tilmaameen aysan nuqsaan ahayna kamaal iyo dhammaystiran ay tahay kow wax ceebana aysan lahayn wa salaamun cala almursaliina kuwii lasoo diray dushooda nabadgelya ha ahaato sababtoo ah waxay ku hadleen baa wax salaamoo nabadgelyo ah ilaahay waxba kumaysan aflagaadayn maysan ku caayin way ammaaneen taasina waa qodob wa huwa alle subxaanahu nasahnaaye qad jamaca wuxuu kulmiyey fii maa shaygii wasafa uu isku tilmaamay uu ku tilmaamay dheh oo wasamaa uu ku magacaabay bihi shaygaba nafsahu naftiisa ayuu wuxuu ku kulmiyey bayna nafyi diidmo iyo walihbaati ogolaansho subxaana rabbika rabbilcizati camaa yasifuun waa nafyi ilaahay wuxuu iska fogeynayaa nuqsaan iyo ceebi inaysan agtaysa oolin malfam qowlka wasalaamun cala almursaliina walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin xamdaladan aad arkaysaanna waa ihbaat ilaahay uu isu sugayo kamaal iyo dhammaystiran oo dhan maxaa meeshii ka soo baxay marka meeshii waxaa ka soo baxay caqiidatu ahlisunna waljamaaca labada tiir bay udhexaysaa annafyu diidmo iyo walihbaatu ogolaansho maxay ogolaanayaan wax kastoo ilaahay isku tilmaamay maxay ogolaanayaan wax kastau rasuulkiisu ku tilmaamay sal la alي wasl qodobka ma la fahmo ibaat baa loo yaqaana ibaat waa ogolaansho diidmaduna waa maxay waxay diidayaan ahlu sunne wax kastoo ilaahay nuqsaan iyo ceeb oo dadku ay ku sheegaan ayagu waxay maya ilaahay ceeb ma leh waa ceebka saliin oo nuqsaan ma leh oo dhimanaasho ma leh oo tilmaan xun ma leh waa ilaahay dhammaystiran qodobka ma la fahmo sidaa awgeed buu wuxuu yidhi wuxuu ilaahay isku magacaabay iskuna tilmaamay tilmaanta iyo magaca farqi baa udhexeeya magacu waa ismigii tilmaantuna waa tilmaantii qofku ulahaya sifadii wey ilaahay marka wuxuu isku magacaabay magac ahaan sida arraxmaan allah iyo wixii uu isku tilmaamay sida asamiic albasiir oo kale tusaale ahaan labadaba ilaahay wuxuu ku jamciyey annafyu walihbaat ayib oo sifaatkan ula jeedna usuushooda ah. marka wuxuu yidhi fasabaxa nafsahu cama wasafahu bihi lmukhaalifuuna lirusuli wasallama wuu badbaadiyey cala lmursaliina kuwii lasoo diray lisalaamati maa shay badbaadadii qaaluu ay yidhaahdeen hu asaga waxa ma ambiyadu ay yidhaahdeen baa wuxuu ka badbaaday min annaqsi dhimanaasho iyo walcaybi ceeb wa huwa alle subxaanahu nasahnaaye waa ismu masder qad jamaca wuxuu kulmiya fii shaygiina ku kulmiye wasafa uu ku tilmaamay oo wasama uu ku magacaabay bihi shaygaas nafsahu naftiisa bayna nafyi diidmo wixii xun iyo nuqsaan uu iska diido iska dheereeyey iyo wal ihbaati sugitaan iyo ogolaansho wixii wanaagsan ilaahay uu isu sugay falaa cuduula wax leexasho la yidhaahdo liahli sunnati sunnada dadkeeda uma sugna iyo waljamaacati midnimada dadkeeda camaa shaygii xaggii ay ka leexdaan jaa-a ay la yimaadeen bihi shaygaas almursaluuna kuwii lasoo diray rususha ilaahay wixii ay la yimaadeen oo xaq ah ahlu sunna kama leexanayaana waa raacayaan fa innahu shaygaas ambiyadu ay la yimaadeen assiraadu jid weeye almustaqiimu ee toosan ambiyada ilaahay waxay la yimaadeen waa jid toosan siraaqu ladiina kuwii jidkooda weeye ancama uu u barwaaqeeyey allaahu alle calayhim dushooda waayo kuwa ilaahay u barwaaqeeyey min annebiyiina nebiyaasha xaalay ka mid yihiin iyo wasidiiqiina kuwa runlowyaasha ahee runta badan iyo washuhadaa'i kuwa shuhadada ahee jidka alle ku naf waayey iyo wasaalixiina kuwa suusuuban ee dadka wanaagsana saalixu xaafid ibn xajar raxmatullaahi caleyhi wuxuu ku tilmaamaa inuu yahay qofka xaqa ilaahina yaqaana xaqa addoommadana yaqaano oo baxa labadaa waxyaalood qofkii isku dara baa waxaa loo yaqaanaa addoon saalixoo wanaagsan xaqi ilaahina wuu ilaashay xaqi addoommadana wuu ilaashay ahlu marka marna ka leexan maayaan waxay rusushu la yimaadeen ilaahay wuxuu isku tilmaamay ahlu sunna waxay leeyihiin rususha ilaahay baa sidaa ku tilmaantay ilaahay asagaa isku tilmaamay cala ara'si walcayn wixii asagu isku tilmaamay waxay rusushu ku tilmaamay bay ka dambaynayaan sababtu maxay tahay waxay ogyihiin ahlu sunnuhu jidkaa rusushu ay la yimaadeen inuu yahay alsiraat lmustaqiim jidka toosan faatixada marka culummadu ka hadlaya ibnuqayim baa wuxuu yidhahdaa faatixada waxay ka hadashaa meelo badan siyaalo badan bu uga hadlo waxaa ka mid ah saddex qaabba uga hadla kow faatixa waxay ku baraysaa buu yidhi allahad caabudaysi waa kuma markaasuu wuxuu tusaale ahaan ku sheegay alraxmaani rabbi alcaalamiin bismi allah arab arraxmaan arraxiim waa magacyadiisa soo maa allahaad caabudaysa waka o haddana waxay faatixadu ku tusinaysaa ilaahigaas la caabudayo wadadii lagu caabudi lahaa waa wade waa wadade ihdina siraada almustaqiim waa jidkaa toosan waa aan wada goodirka iyo qalqalooca lahayn haddana faatixadu waxay sheegtay wadadaa toosan dadkii la yidhi qaaba saddex qaaba saddex bay u qaybsameen qolya waa kuwan siraata aladiina ancamta alayhim waa kuwa ilaahay uu u nimceeyey oo waddada u toosan tahay nebiyaasha ambiyada rususha sidiiqiinta shuhadada saalixiinta iyo qolyaha marka ilaahay wuxuu u nicmeeyey waxay isku dareen laba qodobe cilmi iyo camal diintiina waa barteen waana ku dhaqmeen qolyaha labaadna waxaa weeye hayrilmaqduubi calayh maxay ku hareen oo ku hoogeen cilmigii ay yaqaaneen bay waxay ka siibeen camalkii aqoonna waa leeyihiin diintana kuma dhaqmaan care ilahi baa ku dhacday qolyaha saddexaadee waladaaliin waay cilmina ma leh ayagiion aqoon lahayn bay waxay dhahen baan caabudaynaa markaasaa ilaahay yihahdeen waa caabudaynaa waxa ka dhashay inay yidhahdeen ciisana waa ilaah ilaahina waa ilaah maryama waa ilaah tiradabay ka batay ayaguna waa dhumeen marka dadkii marka saddexaasagu qaybsamaan hal qolaa ka saxan marka siraad aladiina ancamta calayhim qolyahaasaa ka saxan waana kuwaana waa dadkaa wanaagsan falaa cuduula wax leexasho la yidhaahdo liahli sunnati sunnada dadkeeda uma sugna iyo waljama ahlu sunna waxaa loogu bixiyay nunuri sunnada nebigay ku dhegan yihi waljamaacana waxaa loogu bixiyey way ku midoobeen sunnadaas way dhici kartaa inay masaa'il ku kala aragduwan yihiin laakiin agtooda sunnada nebigu waa ka muqadas iyo waljamaacati midnimada dadkeeda camaa shaygiina ay ka leexdaan jaa ay la yimaadeen bihi shaygaas almursaluuna kuwii la soo diray fa inahu shaygaas rusushu ay la yimaadeen alsiraadu jid weeye almustaqiimu ee toosan siraadu ladiina kuwii wadadooda weeye ancama uu u barwaaqeeyey allaahu alle calayhim dushooda min annabiyiina nebiyaasha xaalay ka mid yihiin ka tirsay xaggooda ka ahaadeen iyo wasidiiqiina runbadnayaasha iyo washuhadaa'i kuwa shuhadada ah ee jidka alle ku shahiiday iyo wasaalixiina dadka wan wanaagsan waqad dakhala waxaa soo galay fi haadihi tan ayadaa aljumlati ee jumlada ah hadalkan duuduuban waxaa dhex soo dhex soo dhex galay maa wixii wasafa uu ku tilmaamay allaahu alla bihi shaygaas nafsahu naftiisa fii suurati alikhlaas daacadnimada suuradeeda suuratulikhlaas allatii suuradaa suuradaasoo tacdilu u dhigmata ulusa alqur'aani qur-aankaoo saddex meelood loo dhigay meel ka mid a waxaa laga yaabaa nusakda kitaabta qaar ka mid a ah inaad abwaab iyo canaawiin ku aragtaan ciwaan male kitaabka ibnu taymiya raxmatullahi aley wax cinwaan muusa samayn marka waa raggii wax daabaca ayaa laga yaaba qaar ka mid inay canaawiinta u sameeyeen wuxuu leeyahay musanifku halkaa waxaa soo galay buu yidhi oo jumladaas ayadaa soo galay ihbaatka ilaahay in wax loo sugo waxna laga anfiyo wuxuu ilaahay ku tilmaamay naftiisa suuratulikhlaas dhexdeeda suuratulikhlaasna waxay u dhigantaa qur-aanka saddex meelood marka loo dhiga meel xaggee bay kaga dhigantaa laba ra'yi bay culimmadu ka leeyihiin intaan ka garanayo midkood waxaa weeye qur-aanku saddex waxyaalood buu ka waramaa qaybi waa towxiidka iyo mabaadi'da iyo caqiidada qaybina waa axkaamta xalaasha iyo xaaraamta qaybina waa qasaska iyo sheekooyinka qur-aanku uu ka waramay suuratu likhlaas marka saddexda qaybood qur-aanku uu ka warramaya qayb ka mid ay qaadaadhigtoo ka hadasho towxiidka ah uluulqur-aan bay dhigantaa marka saas in laga wado iyo maye qofkii akhriya inay uu saddex jeer qofkii akhriya la mid noqonayo qof qur-aankao dhan akhriyey culummada qaar ka midana halkaasay mareen marka qur-aanka qiraa'adiisii kale kaa kaafin maysa laakiin ajar badan baad ka helaysa walidaalika nabigu sheegay qofkii toban jeer ahriya qulwalle guri baa jannada looga dhisayaaba sal alla alih wasalam nabigeenu tilmaamay waa suurad qayan badan nin saxaabiyo waxaa jiray uu nebigu ciidan meel u socday ammaanduulo uga dhigo yuri adigu tuji ninkii marka wuxuu bilaabay mar kastoo uu tujinayo qulhuwallu salaada ku khatima faatixadu arin suurad kula arin qulhuwallu ku gebagabaynaya riwaayaadka qaar baa waxay tilmaamayaan maye wuxuu samaynayaa ayadu ka bilaabahaya kabacdi wax kale ku darahaya way la yaabeen marka ninkiina nin qur la-aan haysa maahan qur kale uu garanaya way u yeereen waxay niyow dhegayso ama ayada keligeed nagu tuji ama qur-aanka ilaahi waa badan yahay qur-aankaa qayb kale nagu tuji maalin walba qulhuwalaad ag taagantaha dhan u dhaafaynin wuxuu nima yahu haddaad rabtaan inaan imaam idiinsii ahado sidaasna idinku tujiya waan idin tujin haddiidaan igu qanacsanayn xilka waa idinku wareejinayaa idinku mid samaysta saa rabtaan idin tujiyeb tibbay isugu noqdeen laba waxyaaloodba way dhaafi waayeen kow nin nebi maxamed uu magacaabay qur-aanka ilaahina dadku ku waxay hadda xil uga qadaan waa garan waaye waa midda labaad hadday isfiiriyaan ninka ugu fiican oo aqoonta iyo diinta iyo ugu fiican buu ahaa waxay isa go-aansadeen hadda aan faraha ka qaadno laakiin markaan nebiga u tagno aan ku dacweyno markii nabiga loo tagaalay saasu tan waagii samaynahay qulwalle igu yeeray war maxaa kugu dhacday qulwalle ku agtaagay wuxuu nebi alla waan jeclaha suuraddaas sababtoo ah allah raxmaankaa sifaadkiisay ka hadlaysaabi markaasaa nebigu sal alla alayh wasalam ilaahay baa ku jeclaaday jannadiisana ku geeyay saad adiguna u jeclaatay sifaadkiisa jannadu ilahay kuu geeyeyba jacaylkaas ayada marka qur-aanka ilahay adoo waa jecel qayb ka mid ah, a xataa guuri usii jeclaan kartaa saamayn bay kugu yeelan kartaa saamayn gooniya wa noloshaada qayb saamayn gooniya kule marka qayb gooni waa usii jeclaan kartaa ayb waqad dakhala waxaa soo galay fii haadihi tan aljumlati ee jumlada ah waa nafyiga iyo ibaatka camaa shayga wasafa uu ku tilmaamay allahu alla bihi shayga nafsahu naftiisa fii suurati likhlaasi ikhlaaska suuraddiisa allatii taasoo tacdilu u dhiganta ulua alqur'aani qur-aanka saddex meelood marka loo dhiga meel ka mid a ah. xayu meel yaquulu alla uu leeyahay qul waxaad dhahdaa nebiga suubanow huwa arrinku wuxuu yahay allaahu alle axadun keligii inuu yahay allaahu alle assamadu allaha baahiyaha iyo dhibaatooyinka loola qasdoo lala aado weeye lam yalid ilaahay wax ma dhalin walam yuulad asagana lama dhalin walam yakun uuma ahaan lahu alle axadun qofna kufuwan mid u dhigma suuraddan bal intay la eg tahay fiiri waa afar aayadood qul huwa allaahu axad allaahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan axad kow suuraddani waxay radinaysaa afar qolo afartaba way radinaysaa kow qolyihii yidhi ilaahay waxbuu dhalay sida yuhuud oo cusayr baa ibnullaahi yidhi iyo kiristaankii iyo waxa weeyaan mushrikiintii intaba suuraddu way radinaysaa qolyihii yidhi ilaahay baa wax dhalay cusayr baa ibnullah iyo ciisa ibnullah iyo malaaigtu ilaahay dhalay kuu yidhi kulli lam yelid walam yuulad ilaahay cidna ma dhalin qolyihii yidhi ilaahay baa xaas leh oo xaas iyo wax u sheegay oo kiristaanka oo ciisa waxa weya hooyadiis baa ilaahay caruur ka dhalayna walam yakun lahu kufuwan axad cid ilaahay u dhigmato lagu matalaba ma jirto qolyaha yidhi dabeecada adduunkan abuurtay iyo bay adana ayaduna suuradda waa radinaysa ayib tilmaamaha ilaahay oo aayaadkan soo socda ku tilmaaman bal xabad ogaada suuraddani waxay ilaahay ku tilmaantay laba magac al axadiya alsamadiya qul huwa allaahu axad allaahu assamad laba tilmaamoodoo ilaahay uu leeyahan marka hayna ilaahay waa keligii tilmaamihiisa waa ku keligii oo magacyadiisa waa ku keligii oo cibaadada waa ku keligii oo abuurka waa ku keligii oo cid uu kaashaday iyo wehel midna uma baahna allaahu axad allaahu samad samad waa allaha mabaahda ahahee isaga loo baahan yahay makhluuqoo dhan isaga u baahan yihiin isagoo cidna uma baahna cid uu u baahan yahay lama arko adduunka o dhanna asagaa ka taliya lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad xalay waxaan soo sheegna sifaadka ilaahay marka ilaahay wax loo sugayo waa la faahfaahiyaa waxaa loo yaqaana alihbaatu lmufasal sugitaan faahfaahsan marka ilaahay wax laga anfinayana waa la ijmaaliyaa laysa ka milihi shay-un ilahay waxbaa laga anfinaya soo maahayn intaa bas baa laga sheega laakiin markii la yidhi ilaahay waxaa loo sugo wahuwa samiicu albasiir qur-aankana aad bay ugu badan tahay sunada marka ilaahay wax loo sugayo waa la faahfaahiyaa atafsiil marka ilaahay wax laga anfinaya waa la ijmaaliya waa la duuduubaa laakiin hadda meeshaan sidii waa ka duwanta ilahay waxaa loo sugay fiiri eh, allahu axad asamad soo laba maaha laakiin laga anfiyaa badan lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad kee badan ibaatkoo wax loo sugay iyo anfinta wax loo diiday kee badan hadda anfinta badan marka qaacidadii see loo gelayaa loo xalinaya qaacidada waxaynu leenahay iska hor imaan maaya lam yelid walam yuulad walam yakun lahu waxay xoojinaysaa labadaa tilmaamoodoo axad asamad ee wax cusub ma ah axadiyada inuu ilaahay keligii yahay waxaa ku tusinaya inuusan waxba dhalin inaan la dhalin inaan cid la midi jirin marka wax cusub ma aha ma la fahmo ibaatkii baa weli ku jiraa marka lam yelid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad waxay xoojinaysaa waxaa weeye axadiyada ilaahay ilaahay keligii inuu yahay samidiyadiisa marka waa ibaatkii oo lasii faahfaahiye on lasii tawkiidiyey wey ayib halkaa marka waxaad ogaatay laba tilmaamood ilaahay uu leeyahay alla waa axad siduu axad yohad axad ugu tilmaamaysid tilmaamihiisa kalena usii asamad siduu u yahay oo aad lafdigaa ugu tilmaamaysid tilmaamihiisa kalena usii cid ilaahay udhiga la dhiganta u dhiganta oo lagu tusaalayn karan male walam yakun lahu kufuwan axad cid ilaahay kuf u ah oo lagu miiaalo ama u dhigantana ma jirto iyo wamaa shaygii wamadan waxay ku xiran tahay maa wasafa allaahu bihi nafsahu fii suurati اlkhlaas iyo wamaa shaygii wasafa alla uu ku tilmaamay bihi shaygaa nafsahu naftiisa fi acdami aayatin aayad midda ugu weyn oo fi kitaabihi kitaabkiisa dhexdiisa ahaatay acdamu aayatin fi kitaab illah aayad aayad haddii la yidhaahdo aayadda qur-aanka ugu weyn waa aayat l-kursi xayu meel yaquulu alle uu leeyahay allaahu alle laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jira ilaa huwa asaga mooyaane alxayu alla midka nool weeye alqayuumu ee makhluuqiisa maamulkooda u taagan laa taakudu ma qabato hu alle sinatun hurda iyo lulmo iyo walaa noomun hurdo mina lahu alla waxaa u sugnaaday maa makhluuqa fi samaawaati cirarka ku dhex sugan iyo wamaa makhluuqa fi lardi dhulalka ku dhex sugan man daa waa kuma alladii kan yashfacu erga qaadaya cindahu ilaahay agtiisa ilaa biidnihi ilaahay idankii iyo fasaxi mooyaane yaclamu ilaahay wuxuu og yahay maa waxa bayna aydiihim makhluuqa hortooda ahaaday oo qiyaamaiyo umuurta aakhara ah iyo wamaa waxa khalfahum gadaashooda ahaaday oo adduunyaday ka tegayaan walaa yuxiituuna khalqigu ma koobayaan bishay-in wax oo min cilmihi ilaahay cilmigiisa iyo macluumaadkiisa ka mid a ah, ilaa bimaa shaygii mooyaane shaa ilaahay uu doonay wasica ilaahay wuu u waasic noqday kursiyuhu kursigiisu asamaawaati cirarka iyo walarda dhulalka walaa ya-uudu ma cuslayso hu alle xifduhumaa cirarka iyo dhulalka ilaalintooda wa huwa alle al alcaliyu allaha sarraynta badan weeye al alcadiimu ee weynanka badan iyo wa qowluhu ilaahay hadalkiisa subxaanahu nasahnaaye uu yidhi huwa alle al mid ka horreeye weeye walaakhiru kii dambeeyey weeye waaldaahiru midka sarreeye weeyaan waalbaatinu midka waxa weeye dhow weeye wa huwa allana bikulli shayin wax kasta caliimun mid og weeyaan iyo wa qowluhu ilaahay hadalkiisa subxaanahu nasahnaaye uu yidhi watawakal la saaro cala alxayi allaha nool dushi alladii allahaasoo laa yamuutu aan geeriyoonayn iyo wa qowluhu ilaahay oraahdiisa uu yidhi wa huwa alle alcaliimu allaha wax walbeeto og weeye alxakiimu ee maamulka wanaagsan wa huwa alle alxakiimu midka wax walba falka suuba weeye alkhabiiru ee wax walbeeto xogaalka u ah yaclamu ilaahay wuxuu og yahay maa waxa yeliju gelayaa fil ardi dhulka dhexdiisa iyo wamaa waxa yakhruju ka soo baxaya minhaa arlada xaggeeda iyo wamaa waxa yanzilu ka soo degaya min asamaa'i xagga sare iyo wamaa waxa yacruju koraya fiihaa samada dhexdeeda wa cindahu alla agti waxaa ku sugnaaday mafaatixu lghaybi waxyaalaha maqan furayaashooda laa yaclamu ma oga haa waxyaalaha maqan furayaashooda ilaa huwa isaga mooyaane wayaclamu ilaahay wuxuu og yahay maa waxa filbari bannaanka ku dhex sugan iyo walbaxri waxa biyaha ku dhex sugan wamaa tasqutu ma soo dhacdo min waraqatin wax caleen ah ilaa yaclamu xaaluu og yahay maahan ahaa ayada walaa xabatin wax mirana ma jiraan xabad mir ah oo fii dulumaatil ardi dhulka mugdiyaashiisa ku dhex sugan walaa ratbin mid qoyani ma jirto iyo walaa yaabisin mid qallalan ilaa fii kitaabin kitaab dhexdii bay ku sugnaatay kitaabkaasoo mubiinan xaqa caddaynaya iyo wa qowluhu ilaahay hadalkii wamaa taxmilu ma xambaarto min unhaa tudhadig wax ma xambaarto uurka kuma qaado walaa tadacu ma dhigto ma umusho ilaa bicilmihi ilaahay ogaalkii xaalay ku sugan tahay mooyaane iyo wa qowluhu hadalkiisa alle uu yidhi litaclamuu si aad u ogaataan anna allaaha alle ala kulli shayin wax kasta dushooda qadiirun mid kara weeya wa ana allaha allana qad axaata wuu koobay bikulli shayin wax kasta cilman ogaal buu ku koobay aayaadkaas macnahooda waxaan isu raacinay waa toddoba aayadood toddobadaa aayadoodba hal masalay ku saabsan yihiin qaacidadaa qabsada aayaadku qaar baa isra raacaya sifaatka ilaahay oo laga warramaya waxaa laga yaabaa hal sifo uu ka hadlayo inuu u keeno toddobadaas aayadood qaar afar aayadood qaar laba aayadood qaar hal aayadood aayaadkii marka hadday kuu tira kooban yihiin oo lagu khulaasiyo lagu hahdo intaanoo aayadood hal masalay ka hadlayaan fahamkiibay ka qayb qaadanaysaa marka aayaadkaa toddobadoo ahaan macnaynay toddobaduba waxay ku saabsan yihiin cilmullah sidaa awgeed mid kasto aayadahaas ka mid ah lafdiga cilmi baa ku jira marka laga soo reebo watawakal cala alxayi aladii laa yamuut ma fahamteen inta kale bal u fiiriya aayad walba aayad kursiga cilmiga ilaahay meelo dhowrbu kaga jiraaba aayadda suurat lxadiid ku jirta huwa alwalu walaakhiru walaahiru walbainu wahuwa bikulli shayin caliim aayadda ka sii dambaysa wahuwa alcaliimu alxakiim wahuwa alxakiimu alkhabiir alkhabiir waa cilmi yaclamu maa yeliju wa cindahu mafaatixu lgaybi laa yaclamuha ila hu wayaclamu wmaa taxmilu min una walaa tadacu ila bicilmihi litaclamuu ana allaha calaa kuli shayin wa ana allaha qad axaada bikulli shayin cilmaa toddoba aayadood waay toddobada aayadoodba waxay ku dul wareegayaan sifatu lcilmi ilaahay inuu cilmi leeyahay waxaase ka horeeya aayatul kursi bilowgeeda waxaa ku jirta laba tilmaamood oo kale horey waxaan usoo marnay sifada ah axadiya iyo samadiya soomahayn sifada saddexaad iyo tan afraadna waxay noqonayaan alxayu alqayuum alxayaata iyo alqayuumiya alle alxayu inuu yahay oo uu nool yahay qur-aanka iyo sunnaduna way ku tusinayaan caqliga bani aadamkuna xataa waa ku tusinaya qur-aankii tanaaba u daliilaba acdamu aayatin fii kitab la kursiya allahu laa ilaaha illaa huwa alxayu sunnada nebigana nebigu meelo badan buu ku sheegay yaa xayu yaa qayuum ayib caqliga bani aadamka inagu sooma noolin inagu waa noollah mar haddaynu noolnahay aadanuhu nolosha kamaal bay u haystaan agtooda dhammaystiran iyo waxay ka tahay sifo wanaagsan bay ka tahay haddaba noloshu agtaada hadday ka wanaagsan tahay yaa ku siiyey allah baa ku siiyey ilaahigii noloshaan kamaal kaa ku siiyey ayaa kaaga munaasabsan inuu isaguna nool yahay waa midda labaadee haddaad tidhaahdid ilaahi ma noola oo aada nolosha ilaahay u diidid nolosha didkeed baad ilahay usugaysaa ilahay mayd weeyaad odhanaysaa marka waana gaalimo ala fahma taasina marka waa qodob qodobka kale nolosha ilaahay waxay keenaysaa dee rububiyada ilaahay inuu asagoo khalqiga abuuray oo maamulo oo maareeyo ayay ku tusinaysaa qodobkaasi marka waa alxayu ilaahay waa noolyihi nolol xaqiiqahu nool yahay laakiin teenna ma shabahdo uma eka meella kama shabahdo sida awgeed alimaam raazi huwa alxayu laa ilaaha markuu ka hadlayay xayaato dhabaho xaqiiqahu ilaah nool yahay ramat ullahi alayh ayib ifada labaad alqayuumu laba macnay leedahay labada macnoba waa laba qurux badan laakiin laba meel bay u kala jahaysanayaan haddii lakalabada macno la maro alqayuumu taan marnay oo ah ilaahay waa ilaahiga makhluuqiisa maamulkooda asagu u taagan sifada markii sidaa la yidhaahdo oo makhluuqa maamulkooda inuu asagu u taagan yahay la fiiriyo waa sifa daatiyo ilaahay uu leeyahay marka la yidhaahdo alxayu alqayuum waa allaha waxa weeye asagu isku filan ah allaha asagu isku filan oo aan cidna u baahnayn saas markii la yidhaahdo waa isdamariyey markii la yihahdo alxayu alqayuumu allaha asagu isku filan oo iskii u isugu filan oo cidna u baahnayn waa sifa daatiya haddii la yidhaahdo alqayuumu waa allaha makhluuqa maamulkooda u taaganna waa sifa ficliya sifa ficliya weeyaan ayib suuraddan aayaddan ayada ah toban jumlay ka koobanta toban jumlo ayay ka koobanta oo mid walba ay mustaqil tahay allahu laa ilaaha illaa huwa waa jumlo alxayu waa jumlo alqayuum alxayu alqayuum waa wada socotaa laa taakuduhu sinatu walaa nowm waa jumlo madax bannaan lahu maa fi samaawaati wamaa fi lardi waa jumlo madax banaan man da ladii yashfacu cindahu ilaa biidnihi waa jumlo madax banaan yaclamu maa bayna aydiihim wamaa khalfahum waa jumlo madax banaan walaa yuxiituuna bishayin min cilmihi ilaa bimaa shaa waa jumlo madax banaan wasica kursiyuhu samaawaati waalarda waa jumlo madax banaan walaa ya-uduhu xifduhumaa wahuwa huwa alcaliyu lcadiimna waa laba jumlo marka toban jumlo oo mid walba goonideeda u madax banaan tahay ayay ka waramaysaa munaasabadu marka waxa weeye laa taakhuduhu sinatun walaa noom haddaa waxaan soo sheegnay sifaadka ilaahay marka laga waramayo oo ilaahay wax loo sugayo oo sifaatka ilaahay loo sugayo waa la faahfaahiyaa marka ilaahay wax laga anfinayana waa la ijmaaliyaa soo qulwalaiyo kubanaasobarxaalamana soo tilmaamo cagsigeedba hadda meesha ka muuqata marka ilaahay wax loo sugayo alxayu alqayuum laakiin markii li waxaa laga anfiyo laa taakudhu sinatun walaa nawmun ayaa la yidhi walaa ya-uduhu xifduhumaa marka nafyintaani waa tii qul huwa lahoo kaleo waxay sii xoojinaysaa alxayu alqayuum bay sii xoojinaysaa waa alla xayi ah sababtoo ah haddii hurda ay timaaddo iyo lulma yaa makhluuqi u maamulahaya makhluuqu yaa u maamulaya marka ilaahay hurdana ma qabato lulmana ma qabato daallo ma qabto waa ka hufan yahay allah subxaana wa tacaala lahu maa fi samaawaati wamaa fi lardi makhluuqa xagga sare jira iyo makhluuqa hoose labada qayboodba allah iska leh hadday lahaansho noqoto isagaa leh abuur hadday noqotona isagaa abuurtay tasaruf iyo maamul hadday noqotona isagaa maamula cid ku qabsan kartana male ayib man da ladii yashfacu cindahu ilaa biidnihi waa qofkee qofka shafaaca iyo erga qaadi kara ilaa asagu cid u fasaxay mooyaane akramu lkhalqi cala allahi waa nabi moxamed sal alay waslam nabiyullaahi moxamed ilaahay inuu u fasaxa mooyaane iskama shafaaco qaadi karo idan ilaahay buu ku shafaaco qaadaya ayib yaclamu maa bayna aydiihim wamaa khalfahum adduunya aakharo waxa macluumaad ah ilaahay kulli waa ogi maa bayna aydiihim wa aakharo wamaa khalfahumna waa adduunka waana la isdaba marin karaa kii la yidhaahdaba adduunya aakharaba ilahay waa yaqaana sababtoo makhluuqiisii ka mid yihin asagaa abuurtay walaa yuxiiuuna bishayin min cilmihi makhluuqa sare oo maa fi samaawaat ah iyo kuwa hoose oo maa fil ardi ah kulligood hadday isu tagaan cilmiga ilaahay uu leeyahay ma koobi karaan intii ilaahay uu siiyey inbuu qof walba ka garanaya intanaas caaweyto cilmiga ilaahay qof walba qadar buu ka haystaa qofa inbuu ka garan laakiin ilaahay macluumaadkiisii iyo dhan qof koobay oo le inta ilaahay yaqaanana waanaqaanaa waa khalaq mana mana la helaya ayib wasica kursiyuhu samaawaati waalarda kursigu kitaabu tawxiid baynu ku soo marnaye makhluuqaadka ilaahay uu abuuray kuwa ugu waaweyn buu kamid mid yahay waxaa ka sii weyn carshiga carshiga ka sii weyn toddobada sama iyo toddobada dhulba haddii la isku daro kursiga marka loo fiiriyo shan shilinoo dhulka ku dhacday camil buu noqonaya weelan intuu ka qaba kursigu makhluuqaadka ilahay buu ka yahay asagana carshigaa ka sii weyn ilaahiga labadoodaba abuurtay maxaad u balaynaysaa ayib walaa ya-uduhu xifduhumaa toddobadaa dhul iyo toddobadaa cir iyo makhluuq oo idil xifdintooda iyo ilaalintooda ilaahay waa culaysa kuma hayso alla caliya weeyaan alcaliyu waa allaha sarreeya daat ahaan makhluuqiisa waa ka sarreeya sharaf ahaanna wuu u sarreeya quwo iyo awood ahaanna wuu u sarreeya allah alcaliyu alcadiim ee wax walba itaba ka weyn marka halkaa waxaan haynaa oo aayaddan u ay sheegtay sifatu lqayuumiya iyo sifatu lxayaatu iyo sifatu lcilmi oo yaclamu maa bayna aydiihima ma la fahma saddexdaa tilmaamoodba ilaahay way ku tilmaantay huwa alwalu walaakhiru walaahiru walbaainu nabigeennaa fasiray allahuma anta alwalu falaysa qablaka shay allaha horreeyey baa wax kaa horeeya ma leh inteennaan midba midbu ka weyaho ka horreeya bani aadam ahaan qof walba waxaa la garanhayaa maalinkuu dhashay iyo meeshuu kusoo biray laakiin allah subxaana wa tacala walilahi lmatalu calaa horeyntiisu meelay kasoo bilaabato maleh marka alawalu waa horeyn aan lahayn meel ay ka bilaabato walaakhiru falaysa bacdaka shay buu nebigu ku tilmaamay sal alla alay wasalam waa allaha wax walba ka dambeeyooo wax walba way dhammaanayaan laakiin ilahay baaqi buu ahaanaya wadaahiru waa allaha sareeya sidaa ogeed baa nebigu tilmaamay falaysa fowqaka shay cid ka saraysa male daahirku waa marka waa sarayntii culuwi ilaahay walbaainudan ilaahay qarsoon haw qaadan ha halaabe walbaainu waa allaha dhow cilmi ahaantiisa addoommadiisa u dhow sidaa ogeed baa nabigu lahaa walbaainu falaysa duunaka shay ah, anta alwalu falaysa qablaka shay wa alaakhiru falaysa bacdaka shay wa anta falaysa fowqaka shay wa anta falaysa duunaka shay wax kaa sokeeya cilmi ahaan weeye amaa daatada ilahay makhluuqiisa waa ka dhex baxsan yahay huwa bikulli shayin caliim wax walba ilaahay waa ogyi wax uusan ilaahay ogeyn koonkan kama dhacaan waxaan arkay dhallinyaro microfoon dadka la dhex marayso waxay weydiinayaa dadka waxaa sheegtaa wuxuusan ilaahay ogeyn su-aal noocaasay dadka weydiinayaan marka waxay ku jawaabeen markii dambeeto ilaahay ma oga inay ilaah kale uu jiro ilaah kale inuu jiro ma oga waayo waa keligii sax ilaah kale ma jiro laakiin su-aashu waxay kutusinaysaa anshaxumo waxaa weeye cadamu ixtiraami wata maca allahi waxay kutusinaysaa inaan ilaahay laga xusun wax walba ilahay waa ogyahy wuxuusan ilaahay ogeyn lama arko cala tafsiil buu ogyahy weliba intaysan dhicin buu ogyahy hadday dhacaan say udhici lahayeen buu ogyahy wax walba ilahay marka waa ogyahy wallaahu bikulli shayin caliim wahuwa bikulli shayin caliim ayib waxaa kale watawakal cala alxayi aladii laa yamuut u fiirso tawakl al اlxayi اladii laa yamuut alxayu wey allah soo maynaa soo mar hadda alladii laa yamuut allahaasoo aan dhimanayn qof kastoo tala saaratood isku hadlaysid natiijadiisa marka ugu dambaysa wuu dhimanaya allah marka laga reebo qofka ilaahay tala saartaay ila xayiyo oo nool weligana jirhaya jirina jiray jirina doona ayuu tala saartay aayadda kale wahuwa alcaliimu alxakiim halkaa waxay ku tilmaantay waa sifatu lcilmi ilaahay wax walba inuu og yahay alxakiimna waa sifo kaleeto oo sifatu lxikma ah wax walbeete ilaahay sidii haboonayd oo murtida iyo wanaagga ahayd inuu ku sameeyo wa huwa alxakiimu alkhabiir waa isla labadii horeetoo kaleeto oo alxakiimna waa sifatu lxikma alkhabiirna waa alcilmu yaclamu maa yaliju fi lardi waxa dhulka galu ilaahay ogyahy maxaa dhulka gala dadka dhintaan ku aasnaa maxaa dhulka gala dhibicdiiy roobkaa gala maxaa dhulka gala waxyaalo badan baa gala wamaa yakruju minhaa wixii ka soo baxana ilaahay wuu ogyahy maxaa ka soo baxa biyaa ka soo baxa oo naqbaa ka soo baxa oo nabaad baa ka soo baxa oo badar iyo dalag baa ka soo baxa wax kasta oo dhulka ka soo baxa ilahay waa ogyahy hadday badan yihiin iyo hadday yar yihiin waaweyn hadday yihiin yar yar hadday yihiin wamaa yanzilu min asamaai xagga sare wixii ka soo dega hadday waxyi tahay cadaab iyo dhagxaan hadday tahay sidii kuwii qowmuluud ugu halaagay roob iyo dhibic iyo daruur hadday tahay malaa'ig hadday tahay wixii sare ka soo degay ilaahay waa ogi wamaa yacruju fiihaa wixii samada u koro oo aada ayadana ilaahay wuu ogyahay acmaasheena inta la aruuriya ilaahay xaggiisa loo kor yeelaa ilayhi yascadu lkalimu tayib qofka markii nafta laga qaado naftiisa kor baa loo qaadaa ilaahay wax walba kor aadana waa ogi wax makhluuqoo ka baxsan miyaa jira wax dhulka ku jira iyo wax ka soo baxay iyo wax cirka kasoo degaya iyo wax sii gelaya wax kale ma haysaa wuxuusan ilahay ogeyn lama arka marka wax walba ilahay waa og wa cindahu mafaatixu lgeyb waxyaalaha maqan weligaa qur-aanka iyo sunnada cilmu qeyb haddaad ku maqashay cilmu qeybku waa wax kaa qarsoon adigoo kaa daahsoon waxa ay wax ka daahsoon yihiin waa makhluuqe ilaahay wax qeybkaa ah ma jiraan ma la fahm caalimu lgeybi washahaadati marka lagu leeyahay wixii dadka ka maqan iyo wixii dadku ay u jeedaan labadaba ilaahay waa ogyaha weeyaan macnaheedu ma aha ilaahay wax ka maqan buu ogyaha wax u jeedana waa ogyaha macnaheedu saas ma ah marka mafaatixulhaybi waxyaalaha maqan oo dadka ka libirsan oo aysan aqoon furayaashoodu haya markaasaa waxaa bilowday faahfaahin laa yaclamuha ilaa huwa waxyaalaha maqan oo mafaatixulhayba furayaashooda iyo cilmigooda cidaan ilaahay ahaynoo garanaysa ma jirto u fiirso wayaclamu maa fi lbari walbaxri adduunkan aan ku nool dhulka marka la fiiriyo labadaa meelood wey ama waa meel biyo bad iyo webi iyo tokay dooni ha noqoto ama waa meel bannaanoo meesha cawa aan fadhinayo bannaankaas ma la fahmo meel saddexaad ma jirto buuraha dhagaxaanta waxa weeyaan ee saxaraa cidlada ah kulligood iyo biyaha waa qayb biyo iyo qayb bannaan labadaba ilaahay uu ogyahay waxa ku dhex jira intaa keliya ma aha wamaa tasqutu min waraqatin ilaa yaclamuhaa imisaa u malaynaysaan dunida inay maanta geed ku yaallaan caleen leh soo wax badan maa caleentaasu ama ha qoyanaato ama ha qalalaato caleen soo dhacdaa ma jirto ilaa ilaahay waa ogi bilahi cilmigiisa fiiri ma u malaynaysaa geedahaad aragteen tirsigooda iyo cadadkooda inaan garan karin caleemahooda inta soo daadatay iyo inta hartayba allah garanaya mushkilada ku haysatay inuu garan waayo miyay kula tahay waa ku ogyi gacmaha u hoorso ilaahu i naxariisa dheh wax weydiiso walaa xabatin fii dulumaati اlardi dhulka mugdiyaashiisaas dhulka marka leeyahay mugdiga inagu mugdina kaga sugan yahay ilahay kullig waa wada jeeda dhulka mugdiyaashiisaas xabad mirahoo dhex taalla ma jirto walaa radbin walaa yaabisin mid qalalan iyo mid qoyan midnama ay jirto ogaalkiisi waxaaba sii cajiib ah ilaa fii kitaabin mubiin looxul maxfuud kuu qoran yahayba caleemaha daadanaya iyo kuwa geedka ku haray iyo waxa qalalan iyo waxa qoyan kulligood lawx maxfuudkay ku qoran yihiin ayib marka cilmiga ilahi waa cilmi shaamilo wax walba wuu ogyihi wamaa taxmilu min unhaa walaa tadacu ilaa bicilmihi haweeney uur qaadaa jirto min unhaa dhadig haweeney wixii dhadigoo wax xambaaraba ha noqo dooni ha waxa ay qaadayaan lab buu noqon karaa dhadig buu noqon karaa shin buu noqon karaa wax bilihiisii ku dhammaystirtay dhicis buu noqon karaa wax uurtu dhadig ma jiro mana ay dhigto ilaa ilaahay waa ogi litaclamuu ana allaha calaa kulli shayin qadiir wa ana allaha qad axaata bikulli shayin caliima halkaana waxaad ku haysaa sifatu lqudra oo ilaahay wax walba inuu awoodo iyo cilmigiiyo ilaahay wax walba cilmi ahaan uu koobay toddobadaa aayadood musanifku wuxuu kaga hadlay sifatu sifatulcilmi ayuu kaga hadlay marka ilaahay cilmigiisu waa cilmi shaamilah wax walbeetaba wuu ogyahaa wax walba uu ogyaha wuxuusan ogeynna koonka kaba dhaca qolyaha waxay leeyihiin ilaahay wuxuu markay dhacaan kabacdi buu ogaadaa inta ka horraysa ma oga khalad waay waa gaf ilaahay ay ka galeen ah, wax ilaahay uusan ogeyn ma jiro koonkaana wuxuusan ogeyn kama dhacaan koonkaana wuxuusan ogeyn kama dhacaan ayib wa qowluhu iyo ilaahay hadalkiisa ina allaaha alle huwa asagaa alrasaaqu allaha quudinta badan ah dulquwati awoodda u saaxiibka ah almatiinu ee xoogga badan halkan wuxuu ilaahay ku tilmaamay laba tilmaamood oo ilaahay uu leeyahay tilmaamaha tirsada axadiyaad soo martay samadiyaad soo martay alxayu alaxad alsamad alxayu alqayuum al waxa weeyaan cilmu soo shar ma ahayn maxaad kaloo soo marteen sifatu lxikma somaynaan soo marin waa lix alrasaaqu dulquwati lmatiin alquwa iyo alrasaaq soo laba tilmaamood ma darsada ee shantii hore darsada toddoba isku noqonayaan toddoba ayay isku noqonayan marka tirsada aayadaha halkaa marka ilahay wuxuu kaga warramayaa labadaa tilmaamood alquwa iyo almatiin waa isku mid xagga awood weeye ilaahay awoodda badan dulquwati lmatiin iyo alrazaaq in allaha huwa arazaaqu dulquwati lmatiin waxay culammadu tilmaamaan waxaa ka horreysay wamaa khalaqtu اljinna waاlinsa ila liyacbuduun maa uriidu minhum min risqin wamaa uriidu an yuطcimuun boqorrada adduunkan jooga oo addoommada haysta oo dadka addoonsada addoommada ay haystaan laba mid un bay u haystaan waxaan ka hadlaynaa waa aadamaha inuu boqorku laftirkiisu baahan yahy addoonka ku yihahdo warada iisoo shaqeeyo wuxuu shaqaystaba uu ka qaato iyo maya inuusan boqorku baahnayn oo xoogaa dhaqaalaa haysto laakiin addoonka wuxuu ugu baahan yahay war wixii aan haystay ii kariyo ii waxe iyo cunto iyo cabitaan ii keenkeen ilaahay asagaa ku abuuray waa ka duwan yaha kuwaas icaabud buu ku yidhi cibaadadaa uu kuu diray ilahay waxba kaagama rabo aday kugu jirtaa huwa arazaaqu dulquwati lmatiin waa allaha asagu quudin iyo biilid badana oo uunka dheefiya awoodna u saaxiiba ah. ciddii isku soo taagtana ma guulaysato iyo wa qowluhu ilaahay hadalkiisa laysa ma ahaan ka midlihi ilaahay oo kaleeto shay-un shayna ma ahaan wa huwa alle assamiicu allaha maqalka badan weeye albasiiru ee wax walbeetaba arka halkan wuxuu ku sheegay musanifku aan israaciyo iyo wa qowluhu ilaahay hadalkiisa in allaaha alle nicma alla wanaagsana maa waxa yacidukum uu idinku waaninaya bihi asaga inallaaha alle kaana wuxuu ahaaday samiican alla maqal badan basiiran ee wax walbeetaba u jeeda aragti dheer halkan musanifku wuxuu kaga hadlayaa laba sifo sifatu samci wa sifatu lbasar ilaahay inuu wax maqlo oo waxyaalaha maqalka lagu gaaroo dhan ilaahay u maqlo waxna uu arko wixii la arkoo dhan ilaahay u arkay wax walba ilahay wuu arka wuxuuna musanifku labadaa sifo u sheegay taqriiban dhowr aayadood lix adilah u sheegay lix aayadood buu u sheega halkan labuu ku sheega labadaa aayad laysa ka milihi shay-un wahuwa samiicu albasir waa aayad in allaha nicmaa yacidukum bihi in allaha kaana samiican basiiran waa aayadda labaad soo maaha afarta aayadoodoo soo hartay oo samciga iyo basarka labadaa tilmaamood ku sugan beyjkeennu hadda maraynaa waa beyjka shanaad beyjka sideedaad buu inoogu keeni doonaa beyjka sideedaad buu afar aayadood wuxuu inoogu keeni doonaa sifatu samci wa sifatulbasar ku soo aroortay marka ilaahay wax walba wuu maqlaa wax ilaahay maqalla ma ma jiraan waxuusan ilaahay aragna ma jiraa samciguna labuu u qaybsamaa midi waxaa weeye waa samcu lidraak idraak اlaswaat sawdadka dadka ka soo baxaya ilaahay inuu maqlo midda labaadna waxa weeye waa samci qabuul ahoo codsigooda ilaahay inuu aqbalo markaa leedahay samica allaahu liman xamida ilaahay qofkii mahadiya ilaahay wuu aqbalaa weeye macnaheedu wuu maqlaa keliya ma aha wuu aqbalaa marka samcu lqabuul iyo samcu lidraak baa kala jira samcu lidraak labadaba ilaahay waa leeyahy waxna wuu maqlaayo wax walbuu maqlaa qofkii mutaysta in wax laga aqbalana waa ka ajiiba marka labadaa sifana waa sidaas lixdaa aayadood buu u sheegay labana halkaanu ku sheegay afarna waa inoo keeni doonaa labadaa sifa marka hayso toddoba iyo sideed baad horay u haysatay labadaa sifa markaad u timaadid alsamcu walbasaru maxay isku noqonayaan markaad kuwii hore ku darsatay sagaal iyo toban bay isku noqonaya leanna sifatu samcina waa sifa madax banaan sifatu lbasarna waa sifa madax banaan wey sifo madax banaan wey laysa ma ahan ka milihi ilaahay oo kale shay-un shayna wax ilaahay lagu maalo oo ilaahay la mida ma leh waa nefyi marka mujmal ah cidna ilaahay la mid ma aha ibaatkii markuu yimi waa mufasal waa la kala dhigdhigay oo wa huwa alle assamiicu allaha maqalka badan weeye albasiiru ee weliba aragtida dheeroo wax walba arka in allaaha alle nicma alla wanaagsanaa maa waxaye cidukum uu idinku waaninaya bihi asaga alwacdu waa almru wanahyu shay in lagu faro waxna lagaa reebo war waxaan iska daa iyo waxaan sameen inallaaha alle kaana wuxuu ahaaday samiican alla maqal badan basiiran ee aragti dheer oo wax walbeetaba arka wallahu aclam sala allahu baarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa saxbii ajmaciin